bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma wafiqna lima tuxibu watardaah wa bacd fasalaamu allahi calaykum waraxmatu wabarakaatuh in sha allahu tacaala war kooban waxaynu ka odhan doonaa kelimatu tawxiid aw kelimatu najaah aw tawqi najaah kelmadda badbaadada laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah waa erayga adduunna lagu badbaado aakhirana lagu badbaado ama nolosha dhammaanteed badbaadadeeda ay ku jirto ee towxiidku laa ilaaha ila allah alilaah fi lluga huwa almacbuud ilaaha marka hore waxaa la yidhaahdaa afka carbeed wixii la caabudo ama xaqa lagu caabudo ama baatil ha lagu caabudo walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawa ka warrama ka ka yeeshay baa ilaahay leeyay ilaahiisa ka dhigtay hawadiisa yacni hawa nafs ayaa macbuud u ah naftiisu waxay doonto ayuunbuu sameeyaa xalaal iyo xaaraanitoona ma kala jirto wixii naftiisu jeceshahay buu ka dambeeyaa markaynu nidhaahno markaa laa ilaaha ila allah macnaheedu waa laa macbuuda bixaqin ila allah cid xaq lagu caabudo oo cibaado mudataa ma jirto alle mooyaane subxaanahu wa tacaala waa kelmadda lagu soo galo diinta waa slogan ama waa shaciira ama waa tilmaamta islaamnimada baa cinwaanka u ah laynama odhan dhaha laa rabba siwaah laa khaaliqa ila allah laa raasiqa ila allah laa muxyiya ila allah waana sax laakiin waxaa laynidhi waxaad tidhaahdaan laa ilaaha ila allah towxiidku culammada qaybisa qayb waa saddex qaybood bay idhaahdaan qolana waa laba qaybood bay idhahdaan qolana waa ruuxuba waa hal qaybo bay idhaahdaan mar waa saddex qaybood bay tilmaamaanoo towxiidka khaaliqnimada iyo rabbinimada iyo wixii la halmaala asmaada ilaahay ee asmaa'ilxusnaha ah iyo towxiidka cibaadada ku saabsan ama towxiid aluluhiya mar waxay dhahdaan waa laba uun waa towxiid almacrifa iyo towxiid alqasd ama si kale haddaanu idhaahno towxiidku waa alcilmu billaahi waalcamalu lilah ilaahay oo aad garatid rabbinimo iyo khaaliqnimo iyo asmaa'il ilaahay o aad macrifo u yeelatid iyo camalkaad qabanaysoo dara la noqda iskale haddaynu dhahno waa laba qaybood waa qayb xagga rabbi ka timi oo ah inaad rumayso sidaa u rumayso iyo qayb adiga kaa tegaysoo la rabo inaad ilaahay u keli yeesho qayb xagga rabbay ka imanaysaa oo waa ilaahay oo isu kaa sifaynaya anaa rabbiya anaa khaaliqa anaa kana anaa muxiya anaa mumiita biasmaa'ihi wa sifaatihi alculaa oo lagu leeyahay aamin qaybna aday kaa tegaysaa oo waxa weeyaan wixii cibaado aad la imanayso isagoo qura ula kaalay waa ficilkaagii adiga kaa tegayay oo sida cibaadada nadarka rajaaga khawfka tawakulka inaabada waxaa laaliya wixii ama acmaal alquluuba ama acmaal ljawaarixi aday kaa tegayaan qofka mu'minkaa markaa waxaa laga rabaa waxa weeyaan ifraadullaahi bilcibaada ilaahay oo aad cibaadada ku keli yeesho iyo walbaraati min kulli macbuud iyo wax kaloo la caabudo aad beri ka noqoto aad ka dheeraato ilaahay qur-aanka wuxuu inoo tilmaamayaa rususha waxaa loo soo diray rabbi cibaadadiisa inay dadka baraan masalada ah ilaahay inuu khaaliq yahay inuu muxiy yahay inuu muumiit yahay waa masaa'il fitriya inta badan bini aadamku wuu rumaysnaa taariikhda aadanahana waa yartay wax ka dooday dadkan iminka nasakhmay mooyaane oo iminka maskhi duwal wadaanba bini aadamka lagu hayaa oo qaabka waxbarasho ah oo ilxaadka iyo diinla-aanta faafiya laakiin bini aadamkii caadiga ee normalka ee calalfitra ahaan jiray inta badan masaladaa muranba kagama jirin ilaahay iyo weynidiis iyo khaaliqnimadiis iyo kaa laakiin masaa'ilka cibaadada iyo cidda loola qasdinaya inta badan qaldami jiray rusushu markaa cinwaan waxa u ah waxay bini aadamku qaldi jireen in loo saxo ayaa ah shaciirada ugu weyn ama calaamadda ugu weyn ilaahay wuxuu leeyahy wma arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxiya ilayhi anahu laa ilaaha ila ana faacbuduun adiga hortaa maanan soo dirin baa ilaahay nebiga ku leeya calayhi salaatu wasalaam rasuul kaa horreeyey ma iman ilaah iyo rasuul walba waxaan u soo waxyooday oo la soo farayey annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun war mid xaq lagu caabudaa ma jiro aniga mooyaane ee aniguni caabuda ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy was'al man arsalnaa min qablika min rusulina ajcalnaa min duuni araxmaani aalihatan yucbaduun adiga ambiyadii kaa soo horreysay iyo rusushii kaa soo horreysay bal warayso oo miyuu jira cid aanu ku soo dirnay in ilaahay khayrkii la caabudo idan dacwadii ama diimihii ay la yimaadeen nebiyadoo dhami hal diinun bay ahayd ina diina cinda allahi lislaam buu ahaa diin labaad ma jirto wixii rasuul iyo nebi xagga alle ka yimi waxay lahaayeen dhammaantood ilaahay caabuda marka bini aadamku masaladaa ka weecdaba rasuul cusub baa la soo oo leh ilaahay caabuda haddaba waxaan leenahay diinta ama towxiidka rususha loo soo dhiibay ama bulshooyinku markay weecdaan ee inxiraafaan awal ariiq loogu yeedho ama awal maqaamaat min maqaamaati suluuk jidka koowaad ee la qaadsiiyey waa kaa laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmih faqaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru nebi nuux baanu soo dirro tolkii u soo dirray baa ilaahay leeyay waxaanu lahaa yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru war alle keligee caabuda cid lagu lamaaneeya oo cibaadada la wadaagtaa ma jirto nebiyullaahi huud ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayru fii suurati alacraaf nabiyullaahi saalix ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayru nabiyullaahi shucayb ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayru fii suurati alacraaf ambiya ilaahay taxaya oo mid waliba wuxuu wadaa ay tahay ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayru alle keligee caabuda cid cibaado lala wadaajiyaa ilahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya fii suurati naxl walaqad bacanaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut waxaanu ku soo diray ummad kasta oo dunida joogtay rasuul baanuu soo diray baa ilahay leh rusushii ilahay soo diray waa badnaayeen badhna waa laynoo sheegay badhna laynooma sheegin qur-aanku dhowr iyo labaatan labaatanunbuu ka warramaya inta kale lagama warramin laakiin ilaahay wuxuu sheegay ummadi dunidan ma jirin ilaa rasuulkeedaa u yimi qur-aanku se dhowr iyo labaatan buu magacaaba ilaahayna wuxuu qur-aan tilmaamaya minhum man qasasnaa calayk waminhum man lam naqsus qaar aanu kaaga warranayna waa jiraan rususha qaar aanan kaaga warranayna waa jiraan laakiin kuwii laga warramay iyo kuwaan laga waraminba hal waxun baan u soo dhiibay baa ilaahay leeya walaqad bacatnaa fi kulli umma ummad dhammaanteed rasuul baan u soo diray baa ilaahay leeyay rasuulkaas ummad kasta u yimi muxuu waday ucbud allaha wajtanibu daaguut ilaahay keligii caabuda oo daaguudka ka fogaada ilaahay keligii caabuda oo daaguud ka fogaada wixii rasuul yimi oo dhami iyo wixii nebiga yimi oo dhami weedhaasay wadeen nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam isna taasu mooday yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixu saxaabadii uu diray ee dhulka kale uu u diray waxa uu ku diray mucaad ibnu jabal markuu nebigu yeman u diray wuxuu yidhi innaka taati qowman ahla kitaab waxaad u tegi doontaa duul ahlu ah, ee fadcuhum ila shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah ugu yeedh kelimatu tawxiidka hadday taa kaa aqbalaan u sheeg shan salaadoodoo lagu leeya habeeniya maalintii hadday taa kaa aqbalaan dabeetana arkaantii buu tiri haddaba ayuhalaxiba kelmadda tawxiidku waa wixii nebi oo dhan lagu soo diray isla markaana waa nicmada ugu weyne ilaahay inoogu gallad sheeganayo su-aashu waxay tahay marka waa bini aadamka oo dhanba mushkilad quraa wada haysatay ilan rususha waxaa loo soo diraa mashaakilka dunida inay xalilaan rusushu waxay u yimaadeen dhibaatooyinkii dunida yaallay inay wax ka qabtaan wax ka bedelaan aadanuhu siduu u badbaadi lahaa ay u tilmaamaan haddana qur-aanku wuxuu tilmaamayaa mid walba waxaa loo soo dhiibay kow ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayru bale ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan culammada qaar suuratu nicamka ku tilmaamaan suuratu naxl suuraddaa ilahay wuxuu kaga warramaya wuxuu nimcooyin ugu galladaystay nimcooyin aad u tiro badan bay suuraddu tirinaysaa oo xoolaha leh oo caanaha leh oo malabka leh oo cirkiiyo dhulka ilaahay loo sakhiray leh oo badaha leh waxaa dunida ilaahay abuuray oo dhan buu inoogu manno sheeganayaa la tirinaya laakiin suuradda nicmada koowaad ee suuradda ilaahay uu ku sheegay waxa weeyaan yunazilu almalaa'ikata biاlruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadi an andiru annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun nicmada koowaad ee markuu nicmooyinka alla sheeganaya uu sheegtay waxa weeyaan waxyibaanu ku soo dejiyey rususha la leeyay dadka u digoo u sheega annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun anigoo quri inaan ahay maxay ilaaha xaqa lagu caabudo anigoo quri inaan ahay ilaaha xaqa lagu caabudo waxa ilaahay inoo tilmaamaya faman yakfur bitaaguuti wayu'min billaahi faqad istamsaka bilcurwati alwusqa ninka wixii ilaahay khayrkiiya ka gaaloobay inuu caabudo ee alla rumeeya kaasi xadhiggii adkaabuu qabsaday baa ilaahay leeyahy xadhigga adag ee aan go-ista lahayn buu qabsaday haddaba darsigaygu wuxuu ku saabsiisan yahay mawduuca kan laba qaybood oo ka mid ah kaasi waa mawduuca caamkiisii kelimatu tawxiid rususha lagu soo diro su-aal baan isweydiinaynaa ah umamku dhibaatooyin badan bay qabeene waay looga bilaabaa tawxiidka dhibaatooyin badan baa jira dhibaatooyin akhlaaqiyaa jiray qaarkood dhibaatooyin siyaasiyaa jiray qaarkood dhibaatooyin dhaqaalaa jiray qaarkood dhibaatooyin xadaaraad ku saabsan baa jiray umamkii rususta loo soo diray dad hal mashkiladoo quri wada haysata ma ahayn waxay ahayn dad mashaakil tiro badan oo kala noocay haysteen qur-aanka hore wuxuu tilmaamayaa qolo walba mashkiladii haysatay wax ka mid a maalan reer banu israa'iil dad la gumaystay ahaayeen fircawnna nin wax gumaysanayuu ahaa mashaakil bolotikaala baa yaallay mashkilad siyaasiya baa taallay nebi muuse waxaa loo soo diray dadkan inuu xoreeyo fircoon laga xoreeyo wmaca dalik waxaa la yidhi waxaad ka bilowdaa ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayru nabiyullaahi huud iyo caad qoomamkaas reer caad niman kibrey oo xadaarad leh oo atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbathuun watattakhiduuna masaanica lacalakum takhluduun waida batashtum batashtum jabbaariin ilaahay wuxuu ka waramayaa nicmo in la siiyey oo buuraha gurya ku qori jireen oo meel kasta calaamado iminka wadannada iyo waxaanay science calaamad baris birta dheer baa u taagan maraykan toojkaa u taagan qolobaa calaamaday samaystaan kuwa waxaa la leeyahay atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbathuun meel kastaba ma baa ka taagteen cayaar iyo dheeldheel idinka rasuullaa loo soo diray qaar mushkilad dhaqaale haysatay nebi shucayb iyo qoomkiisii meel kastoo shucayb ka warramayo walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum awfulkeyla walmiisaan baa laga warramaya mashaakil dhaqaalaa jiray haddana qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebi walba waxaa la yidhi halkan ka bilow icbud ullaha maa lakum min ilaahin hayr masir fii nadari wallahu aclam laba mas'alo waaweyn baa jira oo hadday asaxaan waxa ka dambeeyo dham ay asaxayaan masalada koowaad waa maxay kow waxaa laga warramayaa ilaahay xaqiisa in la sugo dunida aynu maanta joogna waxa maqashaan xuquuqda bini aadamka xuquuqda hooyooyinka xuquuqda caruurta xuquuqda maxaa la ydhahaa xayawaanka xuquuq badan oo laga hadlayo xaq ka wada mudan baa jira waxaasoo dhan xaq baa jira hadduu isagu sugmo waxa ka dambeeyoo dham ay sugmayaan waa ilaahay xaqiisa subxaanah wa tacaala wuxuu leey anaa idin abuuray kownkan dhammaantiin anaa abuuray waxaa cunaysaan iyo waxaa cabaysaan ba anaa leh dunidan oo dhan anaa iska leh xaqaya oo qura haddaa fulisaanna waa idin nimcaynaya weliba ilaahay xaqiisu waa maxay marka ilaahay subxaana wa xaqiisu wuxuu yahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun wma arsalna min qablika min rasuulin ila nuuxiya ilayhi anahu laa ilaaha ila ana facbuduun ilaahay xaqiisa waxa weeyaan cibaadada loo gaar yeelo inaan cid la dhinac wadin uun keligii ifraadullaahi bilcibaada walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka ku yaala saxaabigii dhallinyarada aha ee mucaad ibnu jabal lo odhan jiray ayaa nebigoo dameer fuushan la soo raacay dabeetana cabaan markii ay socdeen ayuu wuxuu yidhi yaa mucaad yaa mucaad ibnu jabal riwaayadda bukhaarise sheegayso war mucaadkii ina jabal ahaayow saxaabigii uu la hadlay nebiga wuxuu leeyahy labayk rasuul allahi wasacdayk ku maqlo ku ajiiba ilaahay rasuulkiisiiyow waxba ma sheegin nebigiyo wuu socday haddana muddo saacada markii la socday ayuu nebigu haddana yidhi yaa mucaad ibnu jabal mucaadkii ina jabal ahayow saxaabigu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo ku ajiibay oo ku ateecay waxba nebigu uma sheegin waa la socday muddo markii la socday buu haddana nebigu yidhi yaa mucaad ibnu jabal sidiisi leeg buu saxaabigu yidhi riwaayadka qaarkood afar jeer bay tilmaamayaan waxay culammadu yidhaahdaan waa min adawaati tanbiih qofka markaad rabto inuu wada dhega noqdo hadalkan inaanu si fudud ku dhaafin waxaa la isticmaalaa wax qofka lagu soo jeediyo inaad qofka u yeedho hee markuu idhaahdo haddana aad waxba u sheegin haddana u yeedho hee markuu yidhaahdo aad waxba marka dambe qof wuxuusan waxaan laguu sheegayaa maxay tahay akhiiran buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hal tadri maa xaq ullaahi calaa cibaadih ma garanaysaa xaqa alle addoommadiisa ku leeyihi maa xaqullaahi calaa cibaadih ilaahay xaquu addoomihiisa ku leeyay ma taqaanaa buu ku yidhi saxaabada caadadooda waxaa ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka xishoodaan xataa waxay garanayaan hadduu weydiiyo allahu warasuuluhu aclam bay odhan jireen iyagoo raadinaya ziyaada lilcilm waa laga yaaba nebigu intay garanayeen wax ka badanba inuu u sheego dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi ilaahay xaqiisu uu addoommaha ku leeya waxa weeyaan xaqullaahi calaa cibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya inay caabudaan isaga cidna aanay ku lamaanaynin keligii inay cibaadada ula yimaadaan cidna aanay ku lamaanayn muddo markaanu soconnay ayuu haddana wuxuu nebigu igu yidhi waan mucaad ibnu jabalow hee idhi buu yidhi wuxuu nebigu yidhi addoommuhu iyagu xaqay markaa leeyihiin mataqaanaa xuquuqu nnaas waxay timaadaa bacda xaq illaahi subxaana wa tacaala haddii ilaahay xaqiisa la sugo wixii ka dambeeya xaqa bini aadamku bilaabmaa haddaba xuquuqda bini aadamka mataqaanaa buu nebigu ku yidhi allah warasuuluhu aclam buu yidhi xaqu llaahi xaqu lcibaadi cala allaahi anlaa yucadibahum buu nabigu yidhi ale addoommahan haddaba xaqa ilaahay isu saaray waxa weeyaan hadday sidaa ku qumanaadaan inaana la cadaabin inaanay dhib arag haddaba ayuha alaxiba rusushu waxay masaladan uga bilaabayeen waa masalada koowaade hadday iyadu suganto waxa kala sugmaya ilaahay xuquuqdiisa haddii la aqbalo that means warka ilaahay baa la aqbalay weeyaan warka ilaahay haddaad yeeshana cid walba ilaahay isaga xaqiisa siiyey xaqa ragga iyo xaqa dumarka iyo xaqa bini aadamka iyo xaqa xoolaha iyo ma lumayaan markaa xuquuqdan oo dhami waa maxay waa fii sharci ilaahi bay ku taallaa idan awal rususha waxa koowaadee lagu soo diraa waa maxay ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru uu macnaheedu yahay in ilaahay cibaadada loo kala yeelo oo si kale haddaynu idhaahno macnaheedu yahay in xaqa alle la sugo waa kelimada islaamku uu ku bilaabmo waa muftaaxa daarta janneed waa weedha aakhiro markaa tagtana lagu weydiin doono oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku ti <coughs> ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa su-aalaha layna weydiin doono inay ka mid tahay maada kuntum tacbuduun adduunka markaad joogteen war maxaa caabudi jirteen iyo wamaada ujibtum almursaliin rusushii maxaa ugu jawaabteen waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ayaa ah su-aasha layna weydiinayo haddaba ucbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru waxa ay tilmaamaysaa ugu horeyn xaqa alle in la sugo xaqa rabbi markuu sugmaabaa xuquuqda makhluuqaadku ay ka daba sugmaa culammadu waxay dhahaan shay labaad baa jira darsigeenaba labadaa qodob buu ku kooban yahi shayga labaadna waa maxay mas'alada tani waa miftaaxa bini aadamka lagu furo gurigu soomalaha albaab laga galo haddaad furto waa fudud fududye waxaa ka dambeeya inaad guriga socoto haddaad istidhaahdo se derbiga ka gal waa wax adag insaanku inxiraafaad badan buu galaa qalloocsan badan baa nolosha ku yimaada qalooc siyaasadeed baa yimaada qalooc dhaqaalaa yimaada qalooc akhlaaqeed baa yimaada qalooc iyo tiro badan baa nolosha gala sidee loo saxaa qallooca markaa dadka aan waxyiga xambaarsanayni waxay isku dayaan mashaakilka inay midmid u waajahaan laakiin markay mid hagaajiyaanba dhanka kale ka furantaa waana aadanuhu tajaaribta u waa wada nooca marka dhan laga busto busteeye laga karkaraba meel kale ka dalooshantaa haddaba furuu leeya bini aadamku haddii lagu furo mashaakilkiisoo dhan si fudud loo islaaxin karo waxay doontaba mashaakilkaasi haata ka dambeeya mashaakil dhaqaale haa waa suurtagal mashaakil siyaasiya haa waa suurtagal mashaakil ijtimaaciya haa waa suurtagal mashaakil akhlaaqiya haa waa suurtagal mashaakil xadaariya haa waa suurtagal walidaalik ayaa waxaynu leenahay astaanta muuqataa waxay tahay nebiyadu asliyan iyo rusushu noloshu markay mugdiga gashay madoobataa ilaahay soo diraa in dadka dhabbaha saxdaa dib loogu soo celiyo idan rusushu waa qaadadii waa hoggaanadii aadanaha jidka toosan tusayey markay caqiidadu xumaato ayaa waxaa ka dhasha caqiidadaasi inxiraafaad dhaqama xumo kale caqiido toosana siyaasad qaldan ma dhasho fircoon waxaa siyaasaddu qaldantay u gumaysiga bilaabmay markay caqiidadu qaldantay qowmu luut waxay faaxishada u baxeen markay caqiidadu qaldantay reer shucayb waxay mashkiladda u baxeen ee dhaqaala xumo ku yimaada markay caqiidadu xumaatay umamku markay caqaa'iddu lunto tawxiidku markuu lumo ayaa waxaa ka dhasha inxiraafaad bashariya inxiraafaadka bashariga ahi baabku doonuu noqon karaa baab siyaasadeed buu noqon karaa baab akhlaaqeed buu noqon karaa baab dhaqan buu noqon wuxuu doonu soo bixi karaa haddaad rabto inaad saxdo markaa inxiraafkaasi kow madaxa laga saxaa waxaa laga yaabaa dadku inay yidhaahdaan aan idhaahdo caamada af ingiriisiga ku hadasha caamada af ingiriisiga ku hadasha waxaan uga dan leeyahay waa dadka culumta kale barta ee diinka ilaahayna wax ka aqoonin qofkani waxbuu garanayaa laakiin ma garanayo wixii ugu koreeyey waa ilaahay diintiisii idan sooshiyali buu bartay wuxuu rabaa bulshada inuu hagaajiyo bolotics buu bartay wuxuu rabaa siyaasadda inuu hagaajiyo dhaqaaluu bartay wuxuu rabaa dhaqaale inuu hagaajiyo waxbuu xagga ka hagaajinaya xaggan kalunbay kasii daloosamaysaa siyaasaadka qarbiga iyo waska iyo iiska iyo dunidao dhan ka jira waxaan baa la islaaxinayaa meel kale ka dilaacaysa tan baa la islaaxinaya dhan kale ka dilaacaysa waay waxaan leenahay furaha aadana halkii ugu fududayd baan laga marin furaha aadanaha haddii halka ugu fudud laga maro waxaanoo dhammi way islaaxayaan walidaalika nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi carab oo baaba ah carab oo dhulkoodii labada qaybooda ugu fiican dhulbeereedkoodii labada dowladooda ugu xooga badan haysato carab dhulbeereedkeedu waa ciraaq labadeeda webi iyo shaam iyo intaasay ahayd iyo masar iyo intaa webiyada leh iyo intan hoosee yaman labada qayboodba yaman waxaa haysta bersia eeraan baa haysataa ciraaq qaybaheeda badan eeraan ba haysata shaam iyo masar iyo inta tanna romanska haysta idan laba dowladood waaweyn bay kala raacsan yihin intan dhexee saxaaruhuna waa dad islaaya oo burbursan oo nolol adagoo dhiban ku jira ilaahay nebi maxamed buu soo diray calayhi salaatu wasalaam inuu dunida islaaxiyo marka la eego cadaaladdu dee cadaaladdu waxay gaadhsiisaneed heer oo kuwabayagoodu yidhaahdo ninkii aan seeftiisa ku ilaashan darkiisa waa laga duminayaa darka biyaha waa lagaa duminayaa haddaanad seeftaada ku ilaalinaynin markaa nin xoog badan badanunbaa waxa dumarka iyo caruurta iyo agoonta iyo waxaas xuquuq ma leh caruurta iyagoo nool baaba dumarka la xabaal nololiya waaba la aasa bulshada waa tabaqaad dhaqaalaha in yar baa ku haysata bulshada noocaasiya markii la rabay in la islaaxiyo lama odhanin qowmiyo carbeed samee waddanka carbeed xorriyadu raadi maamul u samee meel kalea ilahay yidhi ka bilow waxaasoo mashaakila meeshu waa wada mashkilad halkii la taabtaaba laakiin waxaasoo mashaakila waxaa la yidhi waxaad ka bilowdaa qadiyatu tawxiid quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu baa layidhi ku dheh quluu laa ilaaha ila allah tuflixu war laa ilaaha ila allah dhaha oo dee dhahis afaan maaha ee waxay sheegayso ku dhaqma waa liibaanaysaane walidaalik baa waxaynu leenahay ambiyadii ilaahay soo diray ee qur-aanka kaga warramaya iyadoo mashaakilkii bulshaadkooda laynooga warramay ayaa haddana qur-aanku wuxuu ku bilaabayaa nebi weliba inuu lahaa ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay caabuda ma lihidin cid kale haddaba waxay leenahay amraadda xanuunada bulshada ku dhaca ee siyaasiga ee iqtisaadiga ee xadaariga ee akhlaaqiga ee ijtimaaciga dhammaantood isku soo dar meesha ay ka bilaabmaysaa waa kaa nabi maxamedna quluu laa ilaha ila allah tuflixu buu qaba'ilka kula wareegay markay xajka isagoo la yimaadaan xadiiskii nasaa'i baan rajaynaya inuu warinayey sheekh alalbaanina irwaaga ku tasxiixinayo quluu laa ilaha ila allah tuflixu buu nebigu lahaa war laa ilaaha ila allah dhaha waa guuleysanaysaane markaasaa abilahab iyo shayaadiin kalena daba socoto ay leeyihin waa nin waalane waxbaa ka dhegaysanina kuu saxaabaduu dirayey innaka ta'tii qowman ahla kitaab baad u tegaysaa buu yihi duulah maxay ku dheh fadcuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah baa looga bilaabay waani rasuulullah ugu yeedh kelimatu tawxiidka laa ilaaha ila allah idan ayuhalaxiba waxaynu leenahay dunidan haddaynu rabno inaynu islaaxinno islaaxaasi wuxuu doonaba ha ahaado caruur baynu rabnaa inaynu islaaxinno dad waaweyn baynu rabnaa inaynu islaaxinno dhaqaalo burburay baynu rabnaa inaynu hagaajinno bulsho baaba'day baynu rabnaa inaynu hagaajinno siyaasad luntay baynu rabnaa inaynu hagaajinno xataa haddii ay jirto wadooyin la maraa u fiirsa erayga xataa hadday jirto waddo wax lagu islaaxin karaa aqsar ariiq wadada ugu gaabani waa tan even though haddaynu idhaahno haddiiba ay jirto wadooyin wax lagu hagaajin karo teebaa hadda shorta sway baynu isweydee teebaa ugu gaaban masaladan nebigu markuu maray ee saxaabo ku rabeeyey ee iyana qaadeen ee taabiciin ku rabeeyeen around fifty years bay dunida dhanka kaleba u rogeen intay soomaalidu xornimada hadda sheeganayso in ka yar bay minjayna agagaarkiisa ilaa spain agagaarkiisa ku islaaxiyeen dunidoo dhan lagu hagaajiyey maaha jasiirat alcarab oo qura caalamkii la yaqaanayba waagaasee dadku deganaa ayaa lagu hagaajiyey maxaa yaa hagaajiyey dad kelimatu tawxiid sida bersia iiraan markay dagaaladu socdeen ayay yidhahdeen cid noo soo dir balaan aan wada hadallo waa ciidanka muslimiinta sacd ibn abi waqaas ba hogaaminaya jarankii bersia rustam wuxuu leeya waxaan rabnaa bal wada hadal saddex ninoo kala dambeeya kolba nin loo diray raggii loo diray waxaa ka mid ah ribciy bni caamir ribciy bni caamir waa saxaabi intaas dagaal ku soo jira iska raafaadsa u tegey war maxaa dhulkiinna idinka keenay su-aashaa buu weydiiyey maladii jaa bikum wuxuu isleeyay nimankani mala waa dhaqaala doon iyo meel saxaaraa bay ka yimaadeenoo engeganaan waxba oolini mal haddee uun hadday dhaqaale helaan way iska tegi lahaayeen marka wuxuu rabaa inuu u sheego inuu usoo bandhigo an adduun idin siinne eh meeshiina iskaga noqda xoolayahay waxaa rabtaan wuxuu ugu jawaabay maxay allahu ibtacatana linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illaahi waxda ilaahay wuxuu noo soo diray dadkan dadka addoonsanaya inaanu ka saarno dadka ilaahay addoomma uga dhigno alle keligii in la caabudo inaanu ka saarna buu yihi min jawri ladyaani ilaa cadl lislaam inaanu ka saarno min diiqi dunya ilaa sacatiha dunida cidhiidhigeeda inaanu ka saarno oo ballaceeda aynu tusna buu leeyahy haddaba nimankana waxba haysana saxaaraa ka yimi ayaa qoladii xoolaa haysatay waxay ku leeyiin waxaanu u soconnaa cidhiidhiga adduun inaanu idinka saarno idan dunida wakhti yar mashaakilkeedii siyaasigahaa iyo keedii iqtisaadigahaa iyo keedii akhlaaqigahaa iyo keedii insaanigaha iyo keedii ijtimaaci wuxuu doonaba ha noqdee mashaakilkii yaallay wakhti yar baa lagu lagu hagaajiyey si awgeed waxaan leenahay xataa hadday waddo kaloo la mari karaaba jirto even though hadday jirto ta ugu dhowey shortaswayga ahi waa kan laga yaaba dadku inay idhahdaan wadankiiba lagu maray wadaadaduna laa ilaaha illa la dhahunbay wali wadaan dadkii dhammaa siyaasaddii xumaatay aqalkan xumaatay idina weli laa ilaaha illa lah islaadaa la tukadaa wadaan yani waa jahliga halkii u dambaysay waayo waa qof garan la rusushii ilaahayba soo diray wixii ay dunida ku hagaajisay ilaahay dunida madowbu rusul soo diray rusushii lasoo diray wixii ay ku hagaajisay buu garan kari laayey idan waxaynu leenahay laa ilaha illa allah waa kalimatu najaah adduunka inta la joogaa lagu badbaadayaa adduunka inta la joogo waa kelmadda lagu badbaadayo xataa noloshu markay cidhiidri gasho ilahay wuxuu inoo tilmaamay nebi kalluunliqay soo maaha qur-aanka kumaydaan arag wadannuuni idahaba muqaadiba fadanna an lan naqdira calayh nebi ka lundiqay habeen madow ku jira bad madow kusii jira calool kalluun kusii jira meeshaa durugsan ku jira fanaada fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka ini kuntu min aaalimiin halkaasuu kaga dhawaaqay baa ilaahay leeyahy laa ilaaha ilaa ant kalimatu tawxiid iyo tasbiix subxaanak laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin halkaasuu ictiraaf la yimi uu leeyahay wax kastoo igu dhacay ilah anaa ka mas-uula adigu dadka ma dulmidid in allaha laysa bidallaamin lilcabiid ictaraf bitaqsiiri halkaasuu leeyay waxa mashaakila haystaa waa minii xaggaygunbay ka yimaadeen ilaahu adigu beri baad ka tahay waana kuu tawxiidsanaya ilaahayna wuxuu qur-aanka leeyahy faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min algam waa ka aqbalay baa ilaahay leeya yeedhiisaasi baryadiisaasi murugadiina waa ka saaray baa ilaahay leeya oo ma waxay ku eg tahay nebi yuunus oo qura maya ilahay wuxuu leey waana qaacida wakadalika nunji lmu'miniin baa ku xigta wakadalika nunji lmu'miniin sidaas unbaanan ciddii yeesha ee mu'mina u badbaadinayaa baa ilaahay leeya ciddii tawxiidkiisu dhab ka noqoto saasuu u badbaadaya idan waxaan leenahay adduunka haddaynu rabno inaynu badbaadinno iyo waxay sheegaysa inaan si fiican u dhuuxin oo si fiican u fahmine iyaday badbaadadu ku jirtaa iyo wixii ka farcama adduunka iyadaa lagu badbaadaya aakhirana dee axaadiista iyo qur-aankaba waa aragteen naarta waxaa lagaga badbaadaa inuu yahay kelimatu tawxiid jannada waxaa lagu galaanaa inuu yahay maxay kelimatu tawxiid xadiisu lbataaqa xadiiskii sheegayey aakhira nin lasoo taagayo dunuub badan geystay dabeetana sijillaad tisca wa tisciina sijillan baa la keenayaa sagaal iyo sagaashan fayl buug baa loo keenayaa oo dunuubay ku qorantay oo laleeyahy kan ma samays kan ma samays kan ma samays kan ma samays u qiranaya oo laleeyahy wax xasanoo aad leedo aanu kaa qarinay miyaa jira yaa rabbi maya buu leeyahy dabeetana akhiiran waxaa la odhanayaa mid baanu kuu haynaa xasano intaba ku xog badan baanu kuu haynaa bataaqaa la keenaya bataaqada waa kaadh kuwana waa sijillaad kanna waa bataaqa kaadh yar ayaa la keenaya kaadhka waxa ugu qoran kelimatu tawxiidkiisii laakiin waa towxiid aan afka ahayne dhab ah towxiid aan dheeldheel ahayn waayo dadka towxiidka la yimiba qaar bay nusuustu sheegaysaa la cadaabi doono oo dembiilayaalah oo cadaabka marka lagaga soo gooyo kadib laga soo saari doono oo akhiiran ku dambayn doona maxay jannada axaadiisuljahannamiyiinku kuway sheegaysay ahlu macaasiga qaybo ka mid a ah. towxiidkooda ayaa rifan laakiin dadka towxiidkooda uu adag yahay ee maqaam sare uu joogo iimaankoodu qanjaha joogo halkii soomaalidee rabbi siday u rumaysan yihiin ay xooggan tahay kuwaasi towxiidkooda wuu badbaadinayaa walidaalik bataaqadaasaa la keenayaa dabeetana miisaankaa la saarayaa sagaal iyo sagaashankan sijillibayadaa ka xoog badanaysa sagaal iyo sagaashankaba tanbaa ka cuslaanaysa idan ayuha alaxiba darsigan aan maanta sheegaya wuxuu yahay isagoo kooban ucbud ullaha maa lakum min ilaahin hayruh waa waxa adduunkan lagu islaaxiyo waana miftaaxa dacwat alambiyaa waana xaqa koowaad oo ilaahay xaqiisa in la sugo ilaahay xuquuqdiisa markaynu sugno gargaarkiisaynu helaynaa waana furaha qofka bini aadamka ah bini aadamka in caqligiisa la furo waxaa ka fudud in qalbigiisa la furo bini aadamka hadduu qalbigiisu furmo waana meesha iimaanku galo towxiidku dego saxaabadu iyagoo gaala oo fog oo durugsan ayaa iimaanku galay dabeetana wanaydi digrii bay noloshooda isbedeshay everything has changed wax waliba way isbedeleen oo noloshooda ka midi waxay isku bedeleen in kelmadani qalbigooda gashay ayaa wax waliba isbedeleen idan hadduu tawxiidku dadka quluubtooda si fiican u galo oo u barax tirmo oo aynu shawaa'ibta qashinka ka reebno oo towxiid saafiya oo kii la rabaya la nimaadno hadduu yahay tawakulka iyo inaabada iyo nadarka iyo wax kasta aynu ilaahay acmaasheenna u kala yaallo wuxuu inoo ballan qaadayaa rabbi subxaana wa tacaala adduunkanna inaynu ku liibaani doonno aakhirana inaynu ku badbaadi doonno idan waxaynu u baahannahay faaclam annahu laa ilaaha ila allah nabi maxamed oo isaga waxyi ugu soo degaya calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi faaclam aqoon u yeelo ogow towxiidkaasi barashu u baahan yihi iyo taxqiijin cilmuu u baahan yihi inta badan dadku waxay bartaan weysada waxa buriya dadku wada garanaya weysada waxa buriya soo maha laakiin laa ilaaha illa allah waxa buriya yaa garanaya bis diintoo laga baxun baynuu naqaanaa socanka maaha laa ilaha illa allah goormay kaa jabaysaa de haddaad diinta ka baxdo haddii kalese waxaynu haysanaa mar haddii laysa sudho dib u yahay kusoo dhaanaya wax badan baa buriya oo dadku iska fudaydsadoo samaynaya idan waxaynu u baahanay towxiidkeennaasi inaynu xaqiijinno oo si dhaba u baranno ilaahayna wuxuu inoo ballan qaadayaa adduunkeennuna inuu islaaxayo adduunkeennanaynu joognaa inuu islaaxayo aakhiradeennuna inay islaaxayso sala allahuma calaa muxamadin wcala alih wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin